bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin baabu tarkhiimi qaala annaadimu raximahu llahu tacaala waintasha tarkhiima fi xaali nida fakhsus bihi almacrifata almunfarida waxdif idaa rakhamta aakhira smihi walaa tugayir maa baqii can rasmihi taquulu yaa طalxa wayaa caam ismaca kamaa taquulu fii sucaada yaa sucaa waqad ujiiza damu fi tarkhiimi faqiila yaa caamu bidami lmiimi wa alqi xarfayni bilaa gufuuli min wasni faclaana wa min mafcuuli taquulu fii marwaana yaa marwajlisi wa mithluhu yaa mansu fafham waqisi walaa turakhim hinda fi nidaa'i walaa thulaathiyan khalaa minhaa'i wain yakun aakhirahu haaun faqul fii hibatin yaa hiba man hada rajul wa qowluhum fii saaxibin yaa saaxi shada limacnan fiihi biisdilaaxi inta waxaa loogaga hadlaya wax la yihahdo tarkhiim tarkhiim wuxuu ka mid yahay min tawaabici almunaada liannahu isimka oo maxaan ku idhaahdaa la tarkhiiminayo waa inuu munaado noqda walihaada naasaba dikru tarkhiimi bacda bacda baabi nidaa marka isimka haddii uu munaado yahay tarkhiim baa ku banaan tarkhiim waxaa la yidhaahdaa fi luga tarqiiqu sawt yaa la yidhaahda qaala shaaciru lahaa basharu mithlu lxariiri wa mantiqu rakhiimu lxawaashi laa huraaun walaa nazaru yacni naag buu ammaanaya hula jirkeeda xariir bay u eg tahay sawdkeedane rakhiimu lxawaashi waa atraafta yuu ka macnaha ka jilacsan yahay oo waa gabar xishoonaysa oo hadalkii hoos bay u dhigtaa ulajeedadiis intaas waay marka isdilaaxanna waxaa lagu yidhaha tarkhiim xadfu aakhiri lmunaada munaadaha aakhirkiisa oo la gooyo ama ad xadfa awaakhiri lkalima fi nida yaa lagu yidhaahdaa tarkhiimkaasaa loo yaqaanaa tarkhiim waxaa loo keenaa laba macno midkood ama laba macnaa loo keenaa marka ugu horeysa takhfiif waa fududayn hadda haddii aad tiraha yaa caaishatu iyo yaa caaisha inaad tirahdid way kala fududdahay oo kulamaa kelima la gooyo nudqiga waa soo yaraana takhfiif midda kale macno ahaan noo min atacauf tacaatuf wa tawadud fi lkhitaab qoom kastaba luqada magiciisa wax badan baa laga jaraa luqo kasta waa ku jirtaa marka kaa waxaa la yidhaahdaa qofka markii oo tarkhiim magaciisa la gelinaya waxa waaye cibaaradii tahdiib lcibaara wtawadud ila lmunaada ilaa gayri dalika ku jirta walidaalika nabiga caleyh salaatu wasalaam caaishatu mar wa yaa caaisha ou dhehi jiray ama yaa caaishu labadaba waa noo banaan tahay waa imaan doontaa marka min xaythu lmacnaa takfiifkaasna waa ku jira alfaadii oo qofkiina macnaa nooc min atahdiib watawadudna wa waa ximbaarsan yahay fi laglab lama tarkhiimiya ilaa shay-ayni inuu isim mufrad eh, isim calam inuu yahay oo saddex xaraf ka badan oo rubaaci famaa fowqa tarkhiim waa ku banaan tahay iyo isim kasta oo taa u taaniith marbuuta ay ku jirto muطlaqan wajawizanhu fi eh, muطlaqan fi kuli maa unitha bilhaa ou ibnu maalik yiri wixiiba taa u ay ku jirto sawaaء kaana macrifatan ka caaisha aw nakira ka jaariya tarkhiimtaas waa banaanta oo tadiyaasaa laga goyna hadday taa-u taaniith ku jirin waxaa loo shardiyaa inuu calam yahay afar xaraf iyo wax ka badanna uu gaarsiisan yahay intaa wixii ka dambeeya lama tarkhiimkuma banaano musanifka qeybuu ka aamusay min alaclaam waxaa kamid tarkiib tarkiibkaas ama ha noqdo tarkiib idaafi cabdullaahi oo kale see loo tarkiiminaa ama tarkiib isnaadi ah nimaaba qaama zaydun lagu magacaabay sida yakshaaba qarnaaha oo kale sidee loo tarkiiminaa tarkiibkii oo masjiga ahay oo macdii karib iyo xadara mowta iyo eh, see loo tarkiiminaa musanifka tarkiibkaas wuu ka aamusay fi hadihi almarxala wahuwa almunaasib intii kasoo hartay labadaasaa tarkiim uu ku banaan yahay iyo tarkhiimka luqaadkiisana asaa kuu sheegi doono markaasuu wuxuu yiri wa in tashaa haddii aad doontid atarkhiima isimkii inaad wax ka goysid haddaad doontid fii xaali nidaa waa kaa tarkhiimka laa yajuusu ila fi lismi lmunaada laakiin walidiraarin rakhamuu ma walidiraarin rakhamuu duuna nidaa maa linidaa yasluxu naxwu axmeda ibnu maalik uu yiri waxaa laga yaabaa isimkii fii gayri nidaa in wax laga gooyo laakiin goyntaas waxa weeyaan xaala daruura ah a w laakiin midka shaayica oo mustacmalka ah oo waarid luqatan wa camalan ah waa markuu isimkii munaada yahay walidaalika musanifka sadaqa fii qowlihi fii xaali nidaa wain tashaa hadaa doontid atarkhiima isimkii inaad wax ka jartid oo aada fududaysa fi xaali nidaa fakhsus ku khaas yeel bihi bitarkhiimi almacrifata ku khaas yeel almunfarida almufrada yani mufradkii calamka ahay meeshuu ka dhihi lahay almacrifata almunfarida macrifadii keligeed eead ku gaaryeel marka waxaan fahamnay alsmu aladii yurakhamu laa budda an yakuuna calaman waxaad ku darsataa wa an yakuuna zaa'ida calى halaaثati axruf fayakunu arbaca famaa fowq hadihi nuqطa meel dhigo waxdif xadaf idaa rakhamta haddii aad tarkhiimisid aakhira smihi mufradkii calamka ahay oo isimka aakhirkiisa xadaf walaa tugayir hana doorinin maa baqiya wixii ka baaqi noqday can rasmihi haka doorinin sidii uu qornaa marka tarkiimkii u noo tacriifinaya wuxuu ku yiri tarkiimkii waxau ah isimka aakhirkiisoo la gooy taasta waxaa weeyaan fii qowlihi waxdib idaa raqamta aakhir ismihi idan tarkhiimka ma aha sidii sarfigii oo kaleo fii wasadi alkalima ama awalkeedii wax laga gooyo wacada hadda waawdaas markii mudaaric la gaara waa go-ay yacidu markii waa go-aysaa cid taas looma jeedo sidii aliftii qaala markii amar noqoto qul way dhacaysaa kaa sarfiyaa la yihahda laakiin tarkhiimka aakhiru lkalimaati almunaadaa biha weeyaan kow markaasuu wuxuu ku yiri walaa tugayir ha doorinin maa baqiya isimkaas wixii ka baaqi noqday can rasmiha ka doorina sidiisu ku dhaaf taas waxa uu noogu sheegay walaa tugayir maa baqiya can rasmihi tarkhiimka isimka la tarkhiiminay laba luqa midkooda ku banaan luqa la yidhaahdo luqatu man yantadir iyo luqada labaadna luqatu man laa yantadir luqatu man yantadir waxa waa isimkii hadii xarafkii ugu dambeeya laga gooyo intay soo hartay sideeda lagu baaqiyeela xuruuftiisi iyo shaqalkiiba liannahu waxaan wax looga bedelaynin xarafkii meesha ka maqnay waa la sugoha asoo joogo lamid yahay maalan yaa caaishatu ay ahayd ta'di baa la gooyey inta kale sideed ku baaqiyeel yaa caaisha dhe markaas maxaad leedahay marka caaisha munaada mabniyun cala adami aladii huwa cala alxarfi almaxduuf fi maxali nasbin haddii lugadaas waxaa la lugatu man yantadir xarafka maqan ah la sugaa lugatu man laa yantadira jirto oo mufradkii calamkaah waxaa loola dhaqmayaa asoo ay waxna ka maqneenba yaa caaishatu ayaa tadi goy tadi damadii saarneed waxaa u soo guurinaysaa xarafkii ka horeey yaa caaishu aad leedaha ishu marka caaishu yaa xarfunida caaishu munaada mabniin cala dami fi maxali nasbina laleeyahay taas waxaa la yihahdaa lugatu man laa yantadir inuu xarafka maqan yahay maba u haystabo wuxuu ula dhaqmaa xarafkii la lagoy wixii ka dambeeyey inuu isimka intaan asalkiisa yahay walidaalika mufrad calam waa damaa lagu binaynayaa sidaas waay marka hadda markuu leeyahay walaa tugayir haka doorinin maa baqiya inta soo hartay can rasmii sida uu qoran yahay waxba haka bedelin taquulu waxaad leedahay yaa alxa yaa talxatu ay ahayd tadiyaad goysa inta soo hartay sideeda ku dhaaf yaa alxa wa caami aad leedahay caamir ay ahayd yaa caamiru yay ahayd radi aad goysay miimta sideeda ku baaqeel yaa caami aad leedahay icraabtana waxaa la saaraa xarafkaas maqan damada saaran yaa lagu icraaba mabniin cala dam alatii cala alxarfi almaxduuf fi maxali nasbi ismacaa maqla kamaa taquulu saad u leedahay fii sucaada gabadha sucaada markii la rabay in la tasiiriyo yaa sucaa aad leedahay hada lugaة man yantadir wqad ujiiza اdamu fi tarkhiimi faqiila yaa caamu bdami اlmiimi waqad ujiiza waxaa la baneeyey addamu godaalki yaa la baneeyey fi tarkhiimi oo faqiila waxaa la yidhi yaa caamu yaa caamiray ahayd miimkii markii ra'dii la gooyey miimkii soo haro ra'dii la gooy ka horeeyey damaa la saara yaa caamu alyidhi bidami اlmiimi marka ka waxaa la yidhaahdaa tarkhiim fi lugati man laa yantadir oo ra-dii la goymaba sugaysidba intaan soo hartaad ka dhigaysaa isimkii rasmigaha isku filnaasha waay marka yaa caamu haddii la yidhahda yaa xarfu nidaa caamu munaada mufrad cala mabniin cala dami fi maxali nasmi miimkaasaaba lagula dhisaabo kaas marka waxa weeyaan waa luqadii labaad waay wa alqi xarfayni bilaa gufuuli min wasli faclaana wa min mafcuuli taquulu fii marwaana yaa marwajlisi wa mithluhu yaa mansuf afham waqisi wa alqi tuur xarfayni laba xaraf bilaa gufuulin iloobid la-aan min wasni faclaana ka tuur wa min mafcuulin wa min wasni mafcuulin ka tuur taquulu waxaad leedahay fii marwaan haddii aad tarkhiimi tegtid yaa marwa aad leedahay marwow ijlis fariiso wa mithluhu waxaa lamid eh yaa mansu mansuur ay ahade eh, laba xarafaa laga tuuray fafham waqis inta waxaa weeyaan isimka la tarkhiiminayo isimka la tarkhiiminayo oo xarafka dambe oo la tarkhiiminayo xarafka ka horeeyo haddii ou noqdo min xuruufi alcila haddou noqdo xarafkii dambe oo la goynaya kii dambe kii ku xigana waa la raacinaya aan kugu celiyo meeshaas isimka la tarkhiiminayo xarafkii ugu dambeeya kan ka horeeya hadduu xaraf min xuruufi ilcila uu noqdo oo sida alif oo fadxa ka horeyso ama waaw dama ka horeyso oo kale hadday noqoto xarafkii dambe markii la gooyo kii ciladana waa la raacsiinaa laakiin bisharti inuu shan xaraf iyo wax ka badan inuu yahay ousan arafar xaraf uusan ahayn hadduu afar xaraf yahay waxa weye waa la baaqyeela hadda sucaada oo kale ayada dhan marka la tiriyo afar xaraf waay markii daalka la gooyo alifka lama raacsiinin alifka waa la baaqyeelay sucaa ayaa la yiri liannahu waxaa weyaan afar xaraf waay laakiin hadday shan xaraf ay gaaraan shantaas xarafna calaa wasni faclaan ow mafcuul ay noqdaan waxa weya xarafka dambe iyo kan ku xiga waa la israacsiinaya markaasaa waxaa laleeyahay taquulu fii marwaan waxaad leedahay yaa marwa yaad leedahay alifti nuuntii dambe markii la gooyey aliftii dambaa la raacsiiyey marka lugatu man yantadir a loo isticmaalaa oo yaa marwa markaad tidhaahdid mfrad calam mabniyu calى اdami alati hiya calى xarfi calى xarfi nuuni اlmaxduufati litarkhiim yaa laleeyahay wa mithluhu waxaa lamid ah yaa mansu mansuur ahayd radi markii la goy waawdina waa la raacsiye ee fafham fahmo qisqiyaas qaado ayb walaa turakhim hinda fi nidaai walaa thulaathiyan khalaa minhaai tanna wuxuu noogu sheegaa hadalkii hore aanu soo sheegno isimka la tarkhiiminayo waxa u shardi ah baa niri inuu yahay eh, mufrad calam ah kana badan yahay saddex xaraf oo afar xaraf iyo wax ka sarey ou yahay marka hadalkaas waxaa laga fahmay thulaathi inaan la tarkhiimi karin markaasuu ku yiri walaa turakhim waxbaha ka goynin hinda gabadha hinda liraa magaceeda fi nidaayi fii xaali nidaai waxbaha ka goynin walaa thulaathiyan thulaathi oo dhanna waxbaha ka goynin thulaathigo khalaa min haa-in thulaathi kasta oo taa u taaniih marbuuta ay ku jirin waxba haka goynin hindina way ka mid tahay marka isimka la tarkhiiminayo inuu calam afar xaraf ah inuu yahay iyo in taa u taaniih ku jirto labadaas midkoodaan niri marka hadduu calamka yaryahay taa u taaniihna ay ku jirin lama tarkhiimi karo oo marka yaahinda oo kale yaa ma la dhahayo daalki lama goyn karo wain yakun aakhirahu haa-un faqul fii hibatin yaa hiba man hada rajul wain yakun haddii uu yahay aakhirahu aakhira almurakhami ama aakhirahu aakhira almunaadaa isimkii loo naadinaya aakhirkiisa haa-un hadday ku jirto faqul dhe fii hibatin waxaa tidhaahdaa yaa hiba dhe yaa hiba hiboy man hada arajulu ninka kan yahay fiiri markaan tan waxa weeyaan wa in yakun aakhirahu taan hore usoo sheegnay waay isimka hadday taa u taaniid ku jirto oo marbuuda ah yajuusu tarkhiimu sawaaun kaana calaman aw nakira asigoo calam ee waxaa ka mid a eh, hiba hibatun waay haddii in oo la tarkhiimiya la rabo yaa hiba iyo hibu labada waa banaan yaa caaishatu yaa caaisha taa u taaniitaa ku jirto nakir hadday rabta ha noqoto yaa jaariyu yaa jaariyatu ay ahayd yaa jaariya yaa jaariyu waa ku banaan tahay khulaasatu lqowl kulu maa fiihi taau taaniith yajuusu tarkhiimuhu sawaan kaana macrifatan aw nakira wamaa cadaa dalika laa budda an yakuuna calaman fowqa halaathati axruf intaas unbuu u jeedaa wa fi fii saaxibin yaa saaxi shada limacnan fiihi bisilaaxi wa qowluhum qowlkoodu fii saaxibin ay ku qowleen yaa saaxi ay yidhaahdeen shada waa shaad noqday limacnan ou shaad la noqday macnahu fiihi oo bisilaaxin bowna shaad la noqday wa qowluhum fi saaxibin ay yidhaahdeen yaa saaxi shada waa shaad noqday limacnan fiihi macno asiga ku dhex jiro bisilaax inuu shaad ku noqday saaxibin hadaad fiirisid saaxibun waxa waaye taa u taaniid horta kuma jirto ko hadday taa u taaniid isimka ku jiran maxaa loo shardinay inuu calam ahaado saaxib muxuu yahay marka saaxib lafdi saaxib saaxib nakiro waay waa nakiro taa u kuma jirto mafruudku waxay ahayd inaan la tarkhiiminin markaasaa la arkay carabti inay tarkhiiminayso laakin cudda dalika shuduudan shuduud waxaa la wax yar oo qaacidadana khilaafsan isticmaalkiisana uu yaryahay yaa shaad la yidhaahda marka qowluhum saaxibin markay inay u naadiyaan ay rabeen oo yaa saaxi ay yidhaahdeen waa shaad wa minhu yaa saaxi ishtiqaaqu lficli asigaaba soo yiri musanifka tiibay marka ay ka tarjumaysaa marka tan waxa weeyaan qaacido kastaba shaad bay leedahay ayib anu laaban craabteeni marka e, kitaabka dirtaan waxaa weyaan waxaad moodaa wuu soo dhowaaday ecraabta badan baan ku celcelinay wixii iska mashhuur ah e, waa la fududaynaya adaa lagaa rabaa markan ka aalib marka taa inaad dhamaystira kartid haddaan ku irahdo in xarfu shardin inad jaazimun yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi wathaani jawaabu jazaahu aad dhihi kartid yaa laakiin aniga waxaa laga yaabaa in xarfu shardin tasha ficlu shardi inaan ku irahdo tasha ficlu shardi majzuumun bin wa calaamatu jismi sukuun adigaa lagaa rabaa wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta atarkhiima mafcuulu bihi mansuub wcalaamatu nasbihi fatxa daahira fii xaali jaaru wamajruur mutacaliqu bitarkhiim xaali mudaaf annidaai mudaafu ilayhi majruur bikasra daahira shicirkaa fii xaali nida loo yiri nidaai waay fksus alfaa waaqicat fi jawaabi shardi اksus ficil amr mabniun calى الsukuun wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta bihi jaar wmajruur mutacaliq bksus almacrifata mafcuul bihi mansuub bfatxa daahira almunfarida sifaة lilmacrifa wa sifaة اlmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxa daahira wاlalifu liliطlaaq wاljumlatu wa jumlatu faksus fi maxali jasmi jawaab الsharطi waxdif alwaaw اlاstinaaf ixdif ficl amr mibni calى الsukuun wاlfaacilu damiir mustatir anta إda darfu الزamaan mabniyu calى الsukuuni fi maxali nasbi mutacaliq bxdif rakhamta ficlu wa faacilu aakhira mafcuul bihi mansuub bاfatxa aakhira mudaaf ismi mudaafu iley majruur bkasra daahira ismi mudaaf lhaa mudaaf iley mabniyu calى kasri fi maxali jarin wاljumlaة rakhamta fi maxali jarin mudaafu ilayha wlaa tugayir alwaaw xarfu caطfi laa naahiya tugayir ficlu mudaaricu majzuum bila annaahiya wa calaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta maa ismu mawsuul bmacna aladii mabniyun cala الsukuuni fi maxali nasbin baqiya ficlu maadi mabniyun cala fatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilaa ma can rasmi jaar wa majruur mutacaliq bbaqiya rasmi mudaaf lha mudaaf iley mabni cala kasri fi maxali jarin aljaaru majruur mutacaliq bbaqiya wاljumlaة min alficli wاlfaacili baqiya laa maxala laha min alicraab liannaha silaة اlmawsuuli wاlcaa'idu huwa faacilu baqiya taquulu ficlu wa faacilu yaa xarfu nida طalxa ism munaada mfrad calam mabniyu calى الdm alati calى اlxarfi اlmaxduufi litarkhiim fi maxali nasbi wa yaa caami alwaaw xarfu caطfin yaa xarfu nidaa caami ism munaada mabniyu calى الdm aladi calى اlxarfi اlmaxduufi litarkhiimi fi maxali nasbi ismacaa ficil amr ficil amr mabniyu calى xadfi الnuun wاlalifu damiiru mutasilu mabniyu calى الsukuuni fi maxali rafci faacil wa jumlaة ismacaa yaa طalxa wayaa caam ismacaa fi maxali nasbi maquul taquulu ismacaa ficilkan waxaa la yidhaahdaa ficlu lmri majzuumun calaa maa yubna calaa maa yujzamu bihi mudaaricuhu hadda fiiri haddii ficil mudaaric u ahaan lahay lam yasmacaa ala dhihi lahay marka yasmacaa afcaalu lkhamsa ay noqota ama amhilatu lkhamsa amhilatu lkhamsa ficilka mudaaric maxaa lagu jasmi jiray xadfu nuun ficilkeeda amarne waxaa lagu binaynaya xadfu nuun marka ismacaa ficil amar mabniyun calaa xadfi nuun waalalifu faacil sidaasaad leedahay kamaa taquulu fii sucaada yaa sucaa alkaafu e, xarfu tashbiihin wa jarin maa masdariya taquulu ficlu wa faacilun fii sucaada fii xarfu jar sucaada majruuru bifii wa jarihi lfatxa niyaabata can اlkasra liannahu ismu laa yansarif wاlmaanucu lahu min aلsarfi alcalamiyaة wالtaأniith wاljaaru wاlmajruuru mutacaliqu btaquulu wاljumlaة ma wma daklat calayhi fi taأwiili masdari majruuru bilkaaf kamaa taquulu ay ka qowlika yay noqonaysaa taquuludaas iyo faacilkeeda maadaas masdarka haday ka hormartay waxa weeyaan waxaa laga dhalaalinayaa labadooda majruur oo kaafkina xarf jaar u noqdo liannahu kaaf xarfu jar maa masdariya taquulu ficl faacil baa tiri marka waljumlatu ama maa wamaa dakhalat calayhi fi ta'wiili masdarin majruurun bilkaafi wataqdiir kamaa taquulu ka qowlika oo fii sucaada aad ku qowshay yaa sucaa fii sucaada aad leeda fii sucaadin hadhihin yaa xarfu nidaa sucaa munaada mabniyu calى الdami aladi calى اlxarfi اlmaxduufi litarkhiim fi maxali naصbi wqad ujiiza damu fi اtarkhiimi faqiila yaa caamu bdami اlmiimi alwaaw اlاstinaaf qad xarfu taxqiiq ujiiza ficlu maadi mabniyu lmajhuul الضم نائب الفاacل مرفوع بضمة ظاهرة في الترkخيم jاar ومجrور متacلق بأجيiزa فقيل الفاء xرف cطف قيل فعل ماض مبني للمجهول yaa caamu بضم الميم naaئب الفاacل waa dhihi kartaa intaaso dhan فقيila waxaa la yiri yaa caamu yaa la yiri بضم الميم miimkiisa oo la godo marka yaa caamu inaad ka tirid naaئب فاacل in ka tiraad inaad tiraahdo haddii kale qiiladaas naaibulfaacilkeeda meel iska dhig waxaa tira yaa xarfu nidaa caamu munaada mfrad calam mabniyun cala dami fi maxali nasbin bidami lmiimi bidami albaa xarfu jar dami ismu majruuru bilbaa وعلامة جري kasra ظاهرة dami mudaaf almiimi mudaafu ilayh fi maal mudaafun ilayh majruur wcalaamatu jari kasra daahira ظاaهرة الجار والمجرور بضم متعلق بقيل وجملة يا cاaم في محل نصب نائب الفاaعل فقيiل waxaa lyihi يا cاaم hadii kale يا cاaم نائب فاaعل مرفوع cلاaمة رفعه ضمة مقدرة على آkhر منع من ذuرا اشتغال محل بحركة الحكاية waa dhihi kartaa yaa caamudaas haddii kale intaad jumlanimo u craabtid kadib baa waxaad leedahay jumladaasaa fi oo liannahu faqiila udcuu yaa caamu ay ka dhigan tahay jumlo ayaadaas ficilay ka naaib tahay ficilkaas oo dhanaa naaibulfaacil noqon karo wa alqi xarfayni bilaa gufuuli min wasni faclaana wa min mafcuuli alwaaw lilistinaaf alqi ficil amar mabniyun calaa xadfi lyaa waalfaacilu damiiru musatiru wujuuban taqdiiru anta تقدير أnت xرفين مفعuل bه منصوب cلاaمة نسبه اليا نياaبة عن الفتح لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد بلا غفول الbاء xرف jر لا نافية ملغاة لا cمل لha غفول مجrور بالbاء وcلاaمة jره كسر ظاaهرة الجاar والمجrور بلا غفول متعلق بأlقi من وزن فعلاana min wasni jaaru wa majruur mutacaliqu balqi wsni mdaaf aclaana mudaafu ilay majruur wcalaamatu jari fatxa niyaabata can kasri lanahu sm laa yansarif wlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyat wa ziyaat alif wnuun faclaana waxay ka tarjumay marwaana oo kale waay wa min mafcuulin alwaawu xarfu cadfin min mafcuulin jaar wamajruur mutacaliqu min faclaan taquulu ficlu wa faacilu في marواana jaar وmجrور متacaliq بتقول marواana iyo فعلاana isku crاabe marواana مجrور بفي وcلاaمة جره الفتحة نياaبة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والmاaنع له من الصرف العلمية وزياadة الألف ونون اسمka maalينصرفka waa noo imaan doona لا تستعجل يا xرف ند mrوى مناadى مبني على الضمة التي على الxرف المحذوف للترkخيم yaa marwاn nuuntaas lagu craaba مبني على الضم في محل نصب اجلس فعل أمر مبني على السكون وإنما kusira لأجل القاaفية اجلسي ou yiri فعل مضاaرع hoos dhig ma gasho معتلna maaha waa صحيiح اجلس والفاaciل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت وجملة اجلس في محل نصب مقول تقول ومثلhu مثل مبتدأ ومثل مضاaf wlhaa مضاaf إليhi والkخبر محذوف تقدير qowlka iska soo qadra ومثل qowlka yaa mansu yaa xرف نداء mansu مناadى مفرد علم مبني على الضم الذي على الحرف المحذوف للترkخيم في محل نصب yaa mansuur ou aslkiisi ahay ayib fafham marka yaa mansuuru jumladan oo udcu ay u qarsan tahay yaa fii maxali nasbin maquul qowl maxduuf haddii kale wa mithlu mubtada yaa mansuur khabaru mubtada aad noqona xarakat xikaayad ciraabaysa fafham iyo waqis mid kastaba waa ficil amar mabniyun cala sukuun mid kastaba faacilkaiyo damiir mustatir wujuuban taqdiiru anta wlaa turakhim hinda fi الnidaaءi walaa thulaathiya khalaa min haa'i wlaa alwaaw ااstinaaf la naahiyatu rakhim ficlu mudaaricu majzuum bila anaahiya wcalaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta hinda mafcuul bihi mansuub bfatxa daahira fi الnidaai jaaru wmajruur mutacaliq bturakhim wlaa thulaathiya alwaaw xarfu caطfin laa naafiyatu mulgaat laa camala laha thulaathiya macطuufu calى hinda wاlmacطuufu calى mansuub mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira khalaa ficil maadi mabniyu calى fatxati muqadarati calى alif litacaduri wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اthulaathi min haa-in jaaru wamajruur mutacaliq bkhalaa wa jumlaة khalaa fi maxali nasbin sifaة lithulaathiyi waxaa weeyaan thulaathiyan waa nakiro nakirada hadday kadib dhacda jumla ficliya ama islimiya fii mowqici sifa laga dhigaya walaa thulaathiyana ha waxba haka goynin thulaathigu khalaaka khaali noqda minha saasay ka dhigan tahay wa in yakun aakhirahu haa un faqul fii hibatin yaa hiba man hada arajul wa in yakun haddii uu yahay aakhirahu isimka aakhirkiisa haa-un faqul waxaa tiraahdaa macnaha farakhim oo kale ay ka dhigan tahay farakhim tarkhiimi ee waqul dheh fii hibatin yaa hiboy man haada rajulu ninkan kula joogayow yahay marka in xarfu shardi jaazimun yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi wathaani jawaabuhu jazaauhu yakun ficlu shardi majzuumun bin aakhirahu khabaru yakun mutaqadim mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi aakhira mudaafu lhaa mudaafu ley mabniun calى dami fi maxali jarin haaun ismu yakun mutaakhir marfuuc faqul alfaau waaqicatu fi jawaabi shardi qul ficil amr wاlfaacilu anta wاljumlaةu faqul fi maxali jasmi jawaab shardi fii hibatin jaar wmajruur mutacaliq bqul yaa xarfu nidaa hiba munaada mabniyu calى اdami aladi fi aakhiri اkalima litarkhiim almaxduuf litarkhiim yaa hibatu yay ahayd haddii yaa hibu la yihahdan luqatu man laa yantadir ayib man hada الrajul man hada الrajul man ismu istifhaam mabniyu calى الsukuni fi maxali rafci mubtada haa xarfu tanbiida ismu ishaara mabniyu calى الsukuni fi maxali rafci khabr mubtada الrajulu bayaanu lismi اlishaara wa bayaanu lmarfuuci marfuuc calaamatu rafci dama daahir man hada الrajulu waxaa waay daada ismu ishaara lafdiga mabniaba ha ka ahatee maxalkay ka godan tahay ayb man haadaa midkan you yahay alrajulu ah haddaad ka badeshidne alrajulu badalu min ismi اlishaara w badal marfuuci marfuuc waxa uu laqbaynay man haadaa midkan you yahay arajulu you yahay bedelki saas bayaankina man haadaa midkan man haadaa midkan you yahay arajulu ah wa qowluhum fii saaxibin yaa saaxi shada limacnan fiihi bisilaaxi wa qowluhum alwaaw istinaaf qowlu mubtada marfuucu bibtidaa marfuucu bidama daahira qowlu mudaafhu mudaaf iley mabni cala sukuuni fi maxali jarin fii saaxibin jaarun wa majruur mutacaliqun biqowlihim wa qowlun fii saaxibin ay ku qowleen wa qowlun fii saaxibin ay yihaahdeen yaa saaxi yaa xarfu nidaa saaxi munaada ayb yaa saaxi waxa weyaa nakira maqsuuda waay yaa saaxi munaada nakira maqsuuda mabniyun cala adami alati calى alxarfi اlmaxduufi litarkhiim yaa saaxibu yuu asalkiisi ahay fi maxali nasbi shada ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilىa qowl wa qowluhum fi saaxibin ay ku qowleen shada dalika alqowlu qowlkaas waa shaad noqday wاljumlaة min alficli wاlfaacili shada fii maxali rafci khabru lilmubtadai qowlkaas mubtadaa khabarkiisa shada wa wa qowluhum fii saaxibin kada kada shada qowlkaas limacnan allaamu xarfu jar macnan ismu majruuru bilaam wcalaamatu jarihi kasratu muqadaratun cala alalifi almaxduufati liiltiqaa'i saakinayni manaca min duhuri atacaduru limacnan limacnaa uu asalkii ahay waljaaru walmajruur mutacaliqu bishada fiihi jaaru wamajruuru mutacaliq limacnan macnaho fiihi jaar wmajruuru mutacaliqu bmaxduufin taqdiru kaa'inin sifatu limacnan bisilaaxin jaarun wamajruurun bisilaaxin albaaw xarfu jar isilaaxin ismu majruuru bilbaaw calaamatu jari kasra daahira bisilaaxin jaar wmajruur mutacaliqu bishada wallahu aclam sala allah wslm calaa nabiyina muxamed w aalihi wsaxbihi ajmaciin